bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista diinta alxuseyni halkanna waxaan idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaal iyo tobnaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd hijratu daaif qaxootigu nebigu u yaro cararay xaggaa iyo daa'if iyo maxaa kala kulmay waxa weeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii dhibaato badan ay gaalada kusoo soo gaadhsiiyeen maka waxay isku yaro dayay bal meel ka neefisa ama waxaan dhibka ah haysta uga hiilisa daaif buu mooday waxaa kala kulmay waynu arki waay falamaa ra'aa calayhi asalaam markuu rasuulku arkay sala allahu calayhi wasalam istihaanata qurayshin bihi qurayshi sida ay u quurhsatay istihaanadu waa quursi waa ihaana quursi markii ay ku sameeyeen araada wuxuu doonay an yatawajaha ilaa haqiifin biais nimankii reer haqiif qabiilada reer haqiif oo daaif dega ayuu doonay inuu tago daaifna labiyo toban farsakh ayay maka bari ka xigtaa sida la yaqaano macnaheedu waxa weeyaan dhowr iyo afartan kilomit mayl ayay xagaa ka xigtaa meesha hawada wanaagsana sheekhoo kale uga dhigan ayay ayay tahay maka uga dhigan yarjuu minhum waxa uu ka rajeynayay nusratahu calaa qowmi inay qoladiisa uga heliyaan wuxuusi kuwaasaa ku hiiliyeen wa musaacadatahu iyo inay xoojiyaan inay garab u noqdaan algarab buu ka dayay halkaa xataa yutamima amra rabbihi si uu dhammaystiro arrinka ilaahay ku soo diray waxyigan iyo risaaladan balaa dhammaystirtida kuwani hadday adkaadeen oo ay dhidbadeen bal qaar yaro dhaama raadi buu sidhi liannahum aqrabu nnaasi ilaa maka waa cin cidda maka ugu dhaweydna weeye reer daayif ee uu siduu yar agbedelo walahum fiihim khuuula walahu fiihim khuuula nebiguna waxa uu ku lahaa abtiyaal ama reer awow ayuu ku lahaa reer daa'if siday abtinimadu ahaydna waxa weeye faina umma haashim ibna cabdimanaaf caatika asalmiya min bani sulaym ibnu mansuur islaantaas caatika la idhaahdo haashim hooyadii ahayd reer bani sulaym ba ahayd reer bani sulaym ayay ka mid ahayd oo aabbihiisaas waxaa dhala islaanta caatika iyaduna reer bani sulaym bay kasoo jeedaa reer banu sulaymna wahum xulafaau thaqiif reer haqiif oo dega daa'if ayay gaashaanbuur leeyihiin marka reer thaqiif oo daa'if dega qolada reer sulaym oo e, gaashaanbuur la-ah ama baho waxa bahaha la yidhaahda ay isku yihiin oo la-ah ayaa abtiyaalu ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam khu-uuladu waa khaalkiiyo sidan loo waay yididiladana wuu yaro qabay waxaa ka soo baxaysa marka misdaaqu qowli illaahi tacaala laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma gaaladu uma ilaaliyaanoo uma texgeliyaan qofka mu'minka ah ballan iyo xigto toona xigtuu mooday dee kuwii uga sii dhawaabaaba ka eryaya maka maxay kuwaasi tare falamaa tawajaha ilayhim markuu xaggii daa'if u jahaystay wa macahu mawlaahu zayd bnu xaarita ninkii uu xoreeye saxaabigii jaliilka ahaa ee zayd baa la socda rasuulka xokayn waa sala allahu calayhi wasalam halkaa markuu tegay daa'if qaabala ru'asaa'uhum dadkii madaxda daa'if ka ahaa dhugdhuglayaashii afmishaarinti ayaa qaabilay wa kaanuu halaaatan saddex qof bay ahaayeen kaaba qabiilada daaif atoorayaashaha ah, ee markaa joogay ee nebiga usoo banbaxay saddex nin ba ahaayeen cabduyaalay wa mascuud wa xabiib intuba awlaadu camri bni cumayr athaqafi saddexdaa ninoo walaala ah cabduyaalay ibnu camri mascuud ibnu camrin xabiib ibnu camrin ibnu cumayr athaqafi saddexdaa ninoo walaalaa ayaa meeshuba u uxurtaysantay aiftawa ilan qabyaaladu wax la kala duwan ma taqaanee nimankaasaa yidhi annaga ayaa meeshan noo xidhantoo laandheere ka ah fa carada calayhi nusrata waxa uu u bandhigay inay u hiiliyaan aw facarada calayhim nusrata wuxuu u bandhigay inay uhiiliyaan war bal hala isaaciide buuri xataa yuaddiya dacwatah si uu u gudan karo dacwaddiisa war ammaanadan ummadda aan gaadhsiiye waar wax igu tara buuri dadyahow faradduu calayhi raddan qabiixan waxay ugu jawaabeen nebiga jawaab aada u liidata jawaabtii la isu celin lahaa tii ugu liidata waay walam yara minhum khayran wax khayrana kama doonin midi waxau ihi nimankaa kamid oo tiraabay sida kutubta kale siiradu ay sheegayaan waryaa mar maxaad ahayd markaasuu ilaahay baa soo diray rasuul baan ahay dacwaddaasaan la socdaa dee ilaahay kacbadiisu dharka ka xayuubinayaa bay idhaha markuu adiga kusoo diray macnaheedu waxa weeyaan karaamadii kacbada meel buu kaga dhacay qaladu kuwa iyagii waaweynaa wuu soo diri waaye waaye calaa rajulin min alqaryatayni cadiim macnaa rajulan min alqaryatayni cadiim mar haddaanu soo dirin nin weynoo maka iyo daa'if ka mid ah dee kacbadiibu karaamata mid kalena wuxuu hi niyo adiga ahayn mi waaye markuu soo diray munaafiqiin marka hadalkaa xun ayay gu jawaabeen riwaayanka qaarkoodna waxay tilmaamaan inay yidhaahdeen miyaad socoto waxbaad hilimaad baad naga doonaysa balna sug dabeedna ay ciyaalkii ku kiciyeen waxiina idin waxiina daak waktigaa isaga ah markii ay diideen dalaba minhum anlaa yushiicuu daalika canh dalaba minhum waxa uu ka doonay anlaa yushiicuu daalika canh inaanay arrintan faafinin bal haddaynu isafgaran weyne waxbaha ha faafinina bu waryaa mar haddaynu heshiin weynay bal waxba heshiis sheegsheegin halkaa haynoogu xidhnaado kay laa taclama quraysh si aanay quraysh u ogaanin in lagu soo borokaasiyo oo lasoo eriyey fayashtada adaahum dhibaatadooda adkaanay hadday ogaadaan in ay reer daaifna kusoo gacan saydheen nebigu da siyaasi buu ahaa wiil dheeriyo natiijada ka dhalanaysuu garanayaa wada hadalladan burburay inay qurayshina intaa relief ka dhiganaysa iyo waxay dugsadaan waaya fayashtada adaahum dhibaatadiisa dhibka ay ku hayaan baa daraanaysa hadday ogaadaan liannahu nebigu istacaana calayhim quraysh waxa uu u kaashaday biacdaahim kuwo cadowada kuwa muslimiinta cadow u ah ayuunbuu isyidhi kaasho gaalna waa isku qolo ama jaynahaada ama america ama balaayo kale eh berigiisa iyo galbeedkiisa iyo ruush iyo maraykan waxalla waxaa la yidhaha way way saysteen xataa waktigay saysteen waa niman ilmaadeera ah waay liannahu istacaana calayhim bicadaa'i cadowgiibuu u kaashaday dabeedna kolkaas iyagina ku gacan saydheen hafaasinina buuhi arrintaa falam tafcal haqiif reer haqiif oo reer daa'ifi may samaynin maa rajaahu minhum wixii uu nebigu ka rajaynayay calayhi salaam wixii uu ka rajaynayay may samaynin oo ah inay u hiiliyaan oo ah inay firtan qariyaan midna may samaynin kumanay hiilin nebiga waa kuwa waxaan ku sameeyey soo socda qurayshna warkii bay gaadhsiiyeen oo waxay idhaahdeen haddaad soo erideen anana soo erinayn bal arsaluu sufahaa'ahum wa khilmaanahum waxa ay direen sufahadu waa kuwii waalwaalla iyo ciyaala suuqi filmaantuna waa addoomihii ayay direen yaqifuuna fii wajhihi fi ariiq halkii uu sii marayey waddada istaageen waddadii uu sii marayey markii uu laabanayey ayay isu taageen waxalla wixii ciyaala ku daafa wayarmuunahu bilxijaara xataa admaw caqiba aw caqibay fii bacdi riwaayat yarmuunahu bilxijaara dhagaxaan bay ku shiideen ilaa ay ka dhiijiyeen cirhbaha oo markaa dhiigu cirbihiisii madaxay ka shiidayeen jirhkuu kaga dhacayay markuu sii socdo cidhibtu kaga dhacayay dhagaxu ilaa ay cirbihiisu dhiigeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa kaana zayd ibnu xaris saxaabigaasi la socdee zayd la idhaahdo ee berigii hore la odhan jiray zayd ibnu maxamed baa la odhan jiray waa maxamed inankiisa waxa uu ahaa yadra-u canhu mid nebiga difaaca itaalkiisa dee ilaa waa laba nin oo cidlo laga helay taaga waxbuu isaga dhigaya waxbuu difaacaya ilaa an intahaa ilaa uu nebigu gaadhay ilaa shajarati karum ilaa shajarati karam geedka karamka laydhaa oo cinaba geed cinaba buu gaadhay geed cinabahoo meeshaa ku yaallo ka durugsan ayuu tegey wa kaanat bijiwaari bustaan bustaanku waa beerta hawrtay ayuu geedku ku dhinac yaalla jiwaar olod ayuu la geedkaa isagu nebigu hadhsaday meel bustaana wastadalla bihaa geedku macnaha hadhsanayo wa kaanat bi jiwaari bustaani bustaanka yaa leh mufsidiin kalaa leh bustaanka oo licuqbata wa shaybata ibnay rabiica cuqbata bni rabiica wa shaybata bni rabiica labadaa ninee walaalaha ayaa beerta leh oo mujrimiintii maka ah wahumaa min acdaa'ih waxaanay ka mid yihiin cadowgii nebiga calayhi salaatu wasalaam laftooda laba nin oo cadowgii ka mida beertoodii buu dhinac fadhiistay oo nafta ku qabata wa kaanaa fi lbustaan iyaga lafdigooduna beertay joogaanba meel kale ma jiraan labadaa nina gaalada ka midi fakariha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama makaanahuma meeshoodii buu nebigu nacay kuwaasi way soo eriyeen kuwii kale matala way soo eriyeen kuwanuu ag fadhiistayna waxa weeye kuwo kaleo iyana kuwii un lamid ah marka fadhigoodiibuu nacay fadaca allaha qaa'ila markaasuu ilaahay baryay allaahumma inii ashkuu ilayka dacfa quwatii wa qilata xiilatii wa hawaanii cala annaas yaa arxama araaximiin anta rabu lmustadcafiin wa anta rabbii ilaa man takilunii ilىa baciidi yatajahamunii am ilىa caduwin mallaktahu amrii in lam yakun bika adab in lam yakun bika gadab calay falaa ubaali riwaayinka qaarkood ba ziyaadooyinka aynu ku darayno ducada leh ilaahay buu markaa taar diraya waa gurmadkii ugu weynaabuu codsanaya waxau hi allaahuma ilaahayow inii ashku ilayka waxaan kaaga cabanayaa dacfa quwati awooddayda yaraatay wa qilata xiilati iyo xeeladayda iyo farsamadayda iyo iska soo ururtay wa hawaanii cala annaas iyo sida aan dadka ula fududahay iyo dadkii oo aan la fududaadayoo aanan miisaan maanta agtooda ku lahayn yaa arxam araaximiin anta rabu lmustadcafiin dadka la tamar daraysto ee la harowsado adigaa gurmad u ah wa anta rabbii anigana adiga ayaa rabbi ii ah ilaa man takilunii ilaaha arrinkayga yaa u xil saartay yaad igu og tahay riwaanka qaarkood waxay sheegayaan ilaa baciidin yatajahamunii ma waxaad igu og tahay mid iga fog oo shisheeye ah oo wejiga ii ururiya ihuruufa am ilaa caduwin mallaktahu amrii mise nimankan colka ah ayaad arrinkaygii u dhiibtay xaggaad arrinkaygii dhigtay markaasuu dhan kale u kacay rasuulku dhibaatada adduunyadu inaanay waxba ahayn hadduu qofku ka nabadgalo dhibaatada aakhiro dabeedna nebigu wuxuu ihi in lam yakun bika ghadabun calay haddaanad ii cadhaysnayn falaa ubaali waxba uma aabayeelayo ilaahay oo kol haddaan raali noqoshahaaga ku dhimanayo oo adiguunaan ku raali gelinayo mushkiladii ma jirta buu iy musiibatooda waan xijisanta shakila-aan buu isqanciyey inuu cibaado alla ku jiro dhibaatada jidhka aanay waxyeelo keenaynin kol haddii kii damiirku uu fayow yahay ducadaasuu ku ducaystay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waaya falamaa ra'aahu markii ay arkeen ibnaa rabiicata labadii nin ee ilmo rabiice ee beertan oo ag fadhiya lahaa markay arkeen nebigii wa qaalahu iyo hadalkiisiiba alqiilu walqaalu walqawlu ya nuskadaha yaro kala duduwan malaha falamaa ra'aahu ibnaa rabiicata waqaalahu hadalkii nebigii iyo hadalkiisii markay arkeen mowqifkiisii iyo ducadiisii iyo meeshan gantaalaha uu ridayo kolkay arkeen ayaa u arsala ilayhi arsala ilayhi waxay u direen biqaطfin min alcinab rucub cinab ah rucub soo laalaado oo beerta ayay kasoo jareenoo ninkan dhibaataysanee aagooda rasanaya halkan cadow ku helay markay arkeen ay idhaahdeen war bal iska siiya ninkan yay u dhiibeen maca mawlan lahumaa nasraani mawle mid ay addoon u ah oo ah addoon kiristanahoo iyaga la joogay ayay yidhaahdeen war maxamed waa ka halkan ka qayliyay muskeene ama duddade bal intaa awgee bay dhah ninkan ismuhu cadaas magaciisa cadaas baa la odhan jiray cadaas ayaa la odhan jiray war cadaasow rucubtan qaado maxamed uge miskiinka halkaa fadhiya falama ibtada'a rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yakulu qaal markii uu nebigu bilaabay dee wuu ka qaatay ilaan waxaa la waraabe ciilna ha u qabin calala u tuurin <laughs> saasay wixii ilaahay gaal kaa siiyo waxba ha ku celinino ha isu xariifinino ha odhanin saa iyo saa iyo saasay tee mabda-aagana iska wado meeshaa doonaysana ukaajo wixii dhaqaaleed ka hesho kii gaalkii soo hangagaaree kuu dhiiba ka qaado laakiin yuu ku jahaysan uu kugu adoonsan sooriyadan xaq buu gulaha uu ka qaatay markii uu dabeedna cunayey cadho kasta ha hayse bisinka ilaahay ma ilaawayo wuxuu i bismi illaahi araxmaani araxiim iyadoo halkaa laga fahmayo waa masalo fiqiyahe bismi illaah iyo bismi illaahi araxmaan araxiim labadaba in la odhan karo inta faraha badan bismi illaah unbay nusuusta u badanta bismi illaah sami illaaha ilaahay yaa ghulaam sami illaaha ilaahay magacow sami illaaha macnaheedu waa in bismilah la yidhaahdo wey laakiin alraxmaan araxiimna in lagu dari karo ayay riwaayadani ku caddaysay waayo sa culimadu ay qabaaneen badankooda waaya bismi illaahi araxmaani araxiim buuri ninkii addoonka ahaa ee kristanka ahaa ee u dhiibayna wuu ag taagan yihi faqaala cadaas ninkiibaa wuxuu yihi addoonka ahaa haada alkalaam maa yaquuluhu ahlu haadihi albilaad hadalkaa aad tidhi dadka waddankan ku noolay kama maqlo oo ma yidhaahdaan qorniya hadal baad ka dhawaajisa dadkanaan la joogo kama maqlo bal ka waran hadalkaasi muxuu y waa bisin sheegaya bismi illaahi araxmaani raxiimtan dee gaalo hamhamlo waxay hasaan mooyaane bilaabisin haabuu arki jiray dabeetana ninkan gaajaysane arrintan cajiibkaa ku dhawaaqee ilaahay magaciisii soo xusay ayaa saameeyey ninkan ilaan dikriga ilaahay iyo iltisaamka macnaha shareecadda oo siday tahay loogu dhaqmo ama dadka muuqaalkooda iyo waaqicooda nololeed ka muuqataa waxa ay keentaa an tu-asira akara min alqowl inay saameyn qowlka ka badan samayso oo ficilka had iyo jeer waxa uu leeyahay shareecadda dabiqaadeeda iyo ku camalfalkeeda iyo iltisaamkeeda iyo iyadoon la yaraysan waxay leedahay barako dheeraada shayguna had iyo jeer marka uu qofka loo sheegayo marka uu arko way u kala duwan yihin ninkani ficilkii nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam se ku dhawaaqay faqaala lahu calayhi salaam nebigaa waxa uu ku yidhi min ayi lbilaadi anta wamaa diinuk dalkeebaad ka timi diinteebaad ka haysataa adigu dalkeed ka timid diinteena waad haysataa faqaala wuxuu ihi nasraaniyun min naynawa nasraani baan ahay buui cristan naynawa meesha la naynawa ayaan ka socdaa buui marka naynawa waxa weeyaan nebigu wuu gartay calayhi salaatu wasalaam maadaam juquraafiga ilaahay uu baray iyo maabka adduunyada faqaala lahu calayhi salaam wuxuu ku yidhi nebigu min qaryati rajuli saalix yunis ibni mata warma waxaad ka socotaa addoonkii wanaagsanaa ee nebiga ahaa yunis ibnu mata la odhan jiray magaaladiisi baad ka socotaa miya yunis ibnu mata magaaladiisii wey waaya waa iminka eryadan la idhaahdo ciraaq xaggeeda shisho ah mawsil iminka halkan idaacadaha ad ka maqasho ee mawsil la idhaahdo agteeda wey naynawa ilaa ambiyadu sham iyo ciraaq bay u badnaayeen iyo jasiiradan carabta waay waa ninkaa magaaladiisi nebigaa taariikhda aan ku hayo dhan kalena wuu ka yaro xusuusan yahay oo relief buu ka alkaana ka dhiganaya iyo wuxuu dugsado dee nebigani isaguba waa kii nibirigu liqay intuu duday uu cadhoodo qoladiisi ay isqabteen waa kii nibirigu liqay halkaa dhexdiisa ka qayliyey laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin kol hadduu taariikhdiisa hayo wuxuu isku sabirsiiyaabu hayaa qaala markaa ninkiibaa waxau ihi wamaa cilmuka biyunus oo yunus miyaa taqaanaa yunus miyaa taqaanaa buu i maxamedow faqara'a lahu nebigu wuxuu ku akriyey min alqur'aani qur-aanka wuxuu ku akriyey maa fiihi qisatu yunus qiso ay ku sugan tahay qisooyinkii yunus mid kamida buu ku dul akriyey suuratu nuuni fasbir kama walaa takun ka saaxibi lxuuti id naadaa wahuwa makduum lowlaa an tadaarakahu nicmatu min rabbi lanubida bilcaraa'i wahuwa madmuum faاjtabaahu rabuhu fajacalahu min aلصaalixiin iyo suuratu ambiya iyo meelaha uu ku jiro ayuu ku akriyay falamaa samica dalika cadaas ninkii magacaa la odhan jiray kolkuu maqlay qur-aankii ka waramayay qisada yunus yunus iyo arrinkiisana u hayay aslama bartiibuu ku islaamay iyagoo kuwii soo diray addoonka u ahaana ay arkayaanba halkaasuu diintoodii kaga baxay kufriga wa ataa jibriilun birisaalati min allah malakul jibriilna wuxuu la yimi fariin iyo war ilaahay xaggiisa ka yimi jalla dikruh ilaahay xuskiisu weynaayo malagii oo soconaya ayaa yimi wa qaala markaasaa waxau ihi ina allaha amaranii rabbi wuxuu i faray maxamedow an utiicaka fii qowmik in aan qoladaada wixii aad ku fulinayso ka aqbalo limaa sanacuuhu macaka waxa ay kugu sameeyeen daraaddii waxa ficil iyo tallaabeed ka qaadayso in aan kugu saacido ayaa ilaahay uu ifaray ina allaha amaranii an uiica an udiicak inaan kaa aqbalo fii qowmika qoladaada waxaad ku fulinayso limaa sanacuuhu macak mar hadday mushkiladan iyo dhibaatadan kugu sameeyeen haddaad ka ficil qaadanayso in aamin riwaayinka qaarkood waxa ay sheegayaan saxiixaay waxa uu malagu hordhac buu sameeyeyo waxa uu malagii buuraha maraya wuu ku salaamaya markiiba buu salaamay nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaanu yihi waxa aan eh, iminka ku amranahay inaan kaa tala qaato oo jundigaagaan ka mid ahay marka haddii aad doonayso labadan akhshabayn labada buurood ee magaalada hareeraha ka xigay inaan isugu dhufto oon isku dhirbaxa mar keliya sidii qumbula aan ku dhufto waan yeeli markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam malaa'igtii sidan ugu jawaabay faqaala calayhi salaam nebigu waxau ihi allaahuma ahdi qowmii fa innahum laa yaclamuun ilaahay ow qoladayda hanuuni waxba waanay garanaynin qofku had iyo jeer markaanu aqoon lahayn waa sida xoolaha oo kale oo cid waliba waxa ay gasho iyo waxay guddo iyo waxa ay ka mudan tahay baanu garanayn marka qofka jaahilka la idhaahdaa isagoo waxqaribayo yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca iyagoo waxqaribaya isu haystaan inay hagaagsan yihiin kuwan waa jahli baa ugu wacan ilaahay xaqiisa ma garanaya rasuulka ma garanaya marka waxa waxaan rajaynayaa inuu ilaahay kuwan tagoogooda ka soo saaro cid ilaahay keligii caabuda sidii baanay u dhacday macnaa marxaladda uu marayo cidhiiriga uu ku jiro iyo maqaalada uu bixiyey rajadu ay ka muuqato ayaa malagii u arkay faqaala jibriil markaasaa malagu uu yihi sadaqa man samaaka ra'uufa raxiim sadaq run buu sheegay man ay ilaahay run buu sheegay samaaka kugu magacaabay alra'uuf alraxiim waa shadiid raxma kii naxariistiisu ay badan laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canitum xariis calaykum bilmuminiina rauuf raxiim fi akhiri suurati tawba rauuf raxiim mar haduu ilaa ilaaha tilmaantaa kugu magacaabay run buu sheegay adigoo xaaladan ku sugan ayaad kuwa rajo ka qabtaabu malagii baaba xataa la yaabay waaya walamaa kaana nebigu wuu ka socday haddaba walamaa kaana binakla meesha nakhla la yidhaahdo markuu marayo oo udhaxaysa maka iyo daa'if wafada calayhi waxa wafdi ugu yimi nafarun min aljin yastamicuuna alqur'aan wafdi jinka ka mid ah ayaa halkaa isagoo habeenkii ku cibaadaysanaya qur'aanka iyo salaada isku qaboojinaya ayay dhegaysteen qur-aankiibay ka dhegaysteen isagoo rasuulku sala allahu alayh wasalam halkaa maraya jinkiina sidan uu leeyahay kuwii kalena waa soo eriyeene insiga sheeganayay insigaa marar badan ka liita jinka wahum jinkaasi minman dad bay ka mid ahaayeen waxay ahaayeen makhluuq yamtamuuna ilaa muusa nebi muuse diintiisii bay u nisbo sheeganayeen diintaa horey rumeeye salawaatu ullaahi calayh nebi muuse naxariistii nabadgeliya ilahay dushiisa falamaa samicuuhu samicuuhu ansatuu lahu kolkii ay nebigii qur-aankii akhriyaya maqleen ayay is-aamusiiyeen oo ay u dheg waanay ka dhegaysteen sida aayaadka soo socda ay tilmaamayaan warajacuu ilaa qowmihim mundiriin qoladoodiibay u noqdeen iyagoo digaya markiiba rasul bay isu rogeen qur-aankiibay guddoonteen wuu saameeyey qur-aanku wa ablaquuhum waxay gaarsiiyeen qoladoodii khabara rasuulillaah rasuulka warkiisi markiiba intay rumeeyeen ayay qoladoodiina digniin u galeen marka sidaasay u kala duwanaadeen jinkii iyo insigii wafiihi nazala fii suurati axqaaf suurat axqaaf aayaadkan ku jira dhacdadaasay ka waramayaan nebigii oo gaaladii ay soo direen tolkii ahaa jinkiina uu ka dhagaystay qur-aankii ay rumeeyeen ay ducaad noqdeen waid wakti xusnabi allow buu ilahay sharafnaa ilayka nafara min aljin waxaanu kuu soo duunay koox jinka kamida sharafnaa waxaanu xaggaaga usoo duunay koox jinka kamida ayaa kugu soo baydhay yastamicuuna alqur'aan qur'aankay dhegaysanaya falamaa xadaruuh markay qur'aankii goobjoog u noqdeen ayse soo barbar taageen qaaluu waxay idhaahdeen ansituu war bal dhegaysta hadda qur-aanka war qur-aan buu nebi akhriyayaae eh, dhegaysta falamaa qudiya markii la dhammeeyey qur'aanka aanka akhrintiisiiyo nebigu uu ka bogtay wallow ilaa qowmihim qoladoodiibay u noqdeen mundiriin iyagoo u digaya tolkood bay u laabteen iyagoo u digaya maqaalada yidhaahdeenna ilaahay uu soo gudbiye maadaamay tahy mid laba ilaawaanoo taariikhi ah qaaluu waxay idhaahdeen jinku yaa qawmana war tolka yagiio bay idhahdeen tolka yagiiow ila waa isku qole eh innaa samicnaa kitaaban qur-aan baanu maqalay unzila min bacdi muusa nebi muuse dabadii lasoo dejiyey qur-aan baanu maqalay nebi muuse dabadii soo degay nebi muuse ilan kitaabkiisii iyo waxyigiisii bay yaqaaneene musadiqan limaa bayna yadayh u rumaynaya kutubtii ka horeysay kitaabku ma aha mid rusushii iyo kutubtii hore kasoo horjeede wuu u rumaynaya wuu idin dhib yahay idiin dhib yar yahay kolkaa yahdii ila alxaqi wa ilaa dariiqin mustaqiim dadkana wuxuu ku hanuuninaya xaqa iyo jidka toosa oo iimaanku marka uu qof qalbigiisa saani u gala jinayinti mid kasta ha ahaadee waxa uu soo burqabaa xikmad ayuu soo burqabaa marka aad eegto dee nimankan jinka imikana way islaameen inkastoo dee ay yaqaaneen e, diin hore lahaayeen muminu min ali fircawn e, iyo dadka kale had iyo jeer sidii suxaradii fircoon markay islaameen oo kale qofku waxa uu soo burqanaya xikma liana alkalimata alxaya walxikma takhruj min alqalbi alxay qalbiga nool bay kasoo baxaysa yaa qowmanaa tolkayow ajiibuu daaciya allah ilaahay ka xaggiisa dadka ugu yeedhaya waar kaa aqbala kolle yeedh maa aqbalaysaan iyo gacan haadise waar kaa aqbala wa aaminuu bihi rumeeya nebigaa yakfir lakum min dunuubikum ama aaminuu bihi ilaahay rumeeya yakfir lakum min dunuubikum dunuubkiinu ilaahay idinka tirtiri doonaa wayujirkum min cadaabin aliim waxa uu idinka badbaadin doonaa cadaab kulol cadaab kululna wuu idinka badbaadin doonaa saasay idhaha waman laa yujib daaciy allah waman laa yujib qofka hadidaadiibay raaciye usluubka ay u hadlayaane waman laa yujib daaciya allah ilaahay xaggiisa ka dadka ugu yeedhayo ka diida bay idhaha falaysa bimucjizin fi lard ilaahay dhulka kagama baxsan doono ilaahay kaa wuu ku soo maqanye kabtiima yeela ah, falaysa bimucjizin fi lard walaysa lahu uma sugnaanin min duunihi inta ilaahay ka sokayso awliyaa xigtana ma laha bay yidhah kaasi tolla male nin ilaahay haystaa tol male ulaaika fii dalaalin mubiin kuwaasi baadi cad bay ku sugan yihin bal nimankaas ay waxu wacdiyeen eeg sida ay waxu wacdiyeen waa si cajiiba wey waqad qasa allaahu qisata aljin qisada jinka iyo dhegaysiga nebiga ay dhegeysteen siday ula dhaceen ilaahay waxa uu kaga waramay bicibaaratin adwal war intan ka dheer cibaaradu waa warbixin warbixin intan ka dheer buu kaga waramay ilaahay qisada jinka fii suuratin suurad buu ilaahay kaga sheekeeyey summiyat bismihim magacooda lagu sheego suurad loo bixiyey magaceeda la idhaahdo maxay suurat ljin ayaaba warkooda awalkeeduna dee waa ka qul uuxiya ilaya waxaa la ii waaxyooday dhan nebi maxamedow bal dadkan guubaabinaya kuwan indhaha un kugu soo taagaya insiga ah balina inun dhiiradaan ay dirgadaan uga waran dadaydan mawaaqiftooda uga waran sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta ku lahaa jinka kaanuu axsana minkum jawaaban xayu kaanuu yaquuluun walaa nukadib xiinamaa yastamicuuna qowla allahi tacaala fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan walaa nukadibu shaya min nicami rabbina walaka alxamdu yaa rab war jinkiibaa idinka jawaab wanaagsanaa buu nebigu ku yidhi asxaabtii dhegaysanaysa markii aan suurat raxmaan ku dul akriyey ee aan soo maro aayadda odhanaysa fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaan jin iyo insiyo nicmooyinka ilaahay uu idin siiyey teebaa beeninaysaan waa su-aale markay aayaddaas marar badan ba ila sooladda soo noqonaysa markaan aayaddaas soo maraba way jawaabaanoo waxay idhaahdaan walaa nukadibu shay-an min nicami rabbina ilaahay nicmooyinkiisa midna beenin mayno walaka alxamd ilaahay odaa mahadle intaasa iigu jiibinayeen war nimankaas waa idinka jawaab wanaagsan marka xikmadda qisadan qur-aanku uu sheegayo jinka waxa weye si insikii loo guubaabiyo waayo qul uuxiya ilaya waxay dhegaysta waxaa lai waxyooday annahu istamaca nafarun min aljin inay dhegaysanayaan koox jinka ka midi ah faqaaluu waxay idhahdeen inaa samicnaa qur'aana cajaban qur'aan cajiiba baan maqlay daa cajab la yaab leh yahdii ila rushd hanuunkuu dadka ku hanuuninaya fa aamanaa bih annagu waanu rumaynay walan nushrika birabbinaa axada ilaahayna cid kale barbar gelin mayno oo la caabudi mayno saasa idhaha ilahay baa saa iga warramay markaa jinku inay dhegaysanayaan baa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam way isku xidhmeen xidhiidhka ilaahayna u sameeye waxa la waa lagu heliyaa waad iska tukanaysaa qur-aan baad akriyaysaa kunta tatahajad fi lail laakiin yastamicu aljin ayaa ku dhegaysanaya makhluuq kalea marka saacido waxu sheego saas ugu faa'ideeyey nebigu dabeetana waa kuwa balaayadii iyo baaskii iyo wixii jaahiliyada jiray bay ka sheekeeyeen waanahu tacaala jadu rabbi iyo maaragtay mushkilada waanahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljini fazaaduuhum rahaqa markaasaasay uga warrameen jiniyinsi way isku xiiqeenoo waabaanu iscaabudi jirne ka raysanay kol haddaanu ilaahay helan waay marka dhacdadaasi hadday wax tusayso wuxuunay tusaysaa uun awliyada ilaahay midibo inta uu ilaahay agtiisa ku miisaan wen yahay buu ka imtixaan badan yahay yumtaxanu lmumin biqadri iimaanih ashad lbalaa alambiyaa uma alamhal faalamhal ah, midiba midka uu ka kaa waad arkaysaa kunta taraa qisata da'if oo adigaasoo dee nebigu waxay soo mariyeen calayhi salaatu wasalaam reerkaas alixtimaa bilmudcim ibnu cadi ninka la odhan jiray mudcim ibnu cadi waxa uu ka ahaa odayaashii maka nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkii dambuu daa'if ka noqday ilaan uma yaalo iqaamad kuma haysta meesha iqaamadiisu markii horeba way kansallaydeen iminkana waxaa sii kansalay intii u dambeysay was booqashadoo halkaa ku tegey kolkii hore irhaabi buu agtooda ka qornaaye asxaab asbaxa irhaabiyan maratayn laba jeer buu iminka irhaabi maray <laughs> ah, biluqati alcasr marka aynu eegno awalan kaana irhaabiyan cinda ah, maka cinda ahli maka facindamaa wafada calaa ahli طaa'if asbaxa marata haaniya irhaabiyan marka laysa lahu iqaama fii maka waanu helaa laabudda min alixtimaa ixtimaagu waxa weeyaan waa xamaa wuu ilaaliyey ixtamaa cid buu isku ilaaliyey oo u gaashaan ka dhigtay ixtimaagu markaa waxa weeyaan magangeliyo ciduu magan galo waa inu helaa marka magangelyo siyaasadeed ayuu makadii uu ku dhashay ka baadi doonaya haddaba maanta rasuulku sala allahu calayhi wasalam leannahu kaadhkii baa laga xayuubiyey kaadhkii dhalashada jinsiyadii baa laga qaaday walamaa rajaca calayhi salaam min min adaa'if haakada isagoo xaaladiisu caynkaa tahay oo fara markuu maka ka noqday daa'if lam yatamakan uma suuroobin min dukhuuli makkata maka inuu soo galo maka inuu soo galo suuragalo ma aha maxaa dhacay limaa calimahu kufaaru quraysh kufaaru quraysh gaalada quraysh wixii ay ogaadeen baan u suuro gelinayn inuu kusoo noolo halka oo ah min annahu tawajaha ila daa'if daa'if buu ujahay yastansiru biahliha calayhim ehelkeedu gargaar ka doonayay si uu u kaashaduu idhaahdo war quraysh iga heeliya markaa dee tiina way ka fashilantay bal adigu nin maraykankii intuu ka tegay ruush magan galo ruushna soo diiday bal ka sheekee ama dawlad magan galo dawladdii kale ay isku shidayeen ee xurgufta ay ka dhexaysayna soo diiday aa laba labada dhexdoodiibuu ku dhacayaa tii horena colaadii bay u labanlaabaysa halkaa kolkay taagan tahay fa arsala waxa uu diray calayhi salaam ila lmucim ibnu cadi ibnu nawfal ibnu cabdimanaaf ninkaasuu cid u dirtay ninkaa cid buu u dirtay rasuulku sala allahu calayhi wasalam yukhbiruhu wuxuu u waramayaa annahu sayadkhulu makka maka inuu soo geli doono war makaa soo gelayaa buuri fii jiwaarihi magantiisu kusoo gelayaa gelaya mudcimow macno kale maanta dee kuma hayo meeshii waa lay diidan yahaye bal adigu maganay noqon fii jiwaarih markaa dee eh, mudcimna wuu yaqaanaa rasuulka sal allahu calayhi wasalam iyo sharaftiisa fa ajaaba ilaa dalik arrintaa uu ka aqbalay inuu magangelyo siyaasadeed siiyo nebiga magaaladii uu ku dhashay uu ku siiyo uu ka aqbalay marka haddaba dee wuu yaqaanaa qurayshi siday ugu foogan tahay iyo inuu yoolku haysto nebiga oo aan arrinkiisu sahlanayn maganta sidee buu u ilaalinayaa marka u diyaar garooday haddaba ninkii gaalka ahaa tasallaxa huwa wa banuuhu waa ishubeeyey wuu ishubeeyey isaga iyo iyo inamadiisii tasaluxu waxa weeyaan akhada silaax isaga iyo inamadiisii hub wixii ay hayeen ayaa lasoo qaatay watawajahuu maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama iyagoo nebiga la socda waxa ay usoo jahaysteen ila almadaaf in kacbada kacbada dawaafkii la dawaafay ilaa halka laysku isku arkayo wuxuu ahaa kacbada iyo daarunadwe iyo xaramka agtiisa iyo suuqa ugu weyna jiray intaasu ahaa marka dawaafkiibay usoo raaceen iyagoo hubaysan oo karaashofkoodii sitaa sida had iyo jeerba waktigan cidda golaabsamaysa hubkeeda ay uqaadato iyagoo waxoodii ku gaalan bay yidhaahdeen ina mari aada iska dawaaftidi bal hadda maqaaladan eeg fa qaala lahu bacdu lmushrikiin amujiirun anta am taabici fa qaala bal mujiir qaaluu idan laa nakhfiru dimatak mushrikiinta qaarkood baa markaa waxay yidhaahdeen amujiirun anta waar miyaad magan gelisay am taabicun mise waad ku biirtay maxamed bal su-aashaa siyaasinimadeeda eg labadaa farqibaa udhexeeya bay dhaaadeen miyaad magantaadu ninkani ku joogaa oo annagaad naga mid oo sharaf baada halkaa ka raadisay mise waad naga baxdayoo waad ku biirtay intaasun kala sheeg baya fa qaala wuxuu ihi bal mujiib maya magan buu ii yahay waan magan geliyey markaasaa qaalu waxay dhaheen idan haddaad magan gelisay laa nakfiru dimatak magantaada jebin mayno laa nakfir laa nunqidu cahdak maca muxamed ballantaa aada maxamed la gasho jebin mayno mar haddii aad adigu noo joogto baydaan kol haddaad noo joogto oonad kaa naga raacin waanu ku daysanaynaa laakiin isaga cahdi u ilaalin mayno adiga se cahdigaagaanu ku ilaalinayna waxa nagu weyni waxa weeye adoo raaca mase aha adoo magangeliya waa sidaas wey marka halkaa waxaad ka arkaysaa waxa u darani waa mabaadida mabaadida noo daran mushkiladu waxay noqon lahayd an tugayira diinaka wa mabda'ak ama idaa lam tuayir diinak falaa basa fi an takuna mujira inaad wax magan gelaysaa dhibaato maleh laakiin mabdi inuu ku joogo marka taasaynu isku dugsan mar haddaynu taxaalufna iska fiicantay saasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa intuu ka hijroonaya halkaa ku joogay waaya qisadaasi halkaasay ahayd dabeedna ilaahay baa arrimihii kala waday ila ilaahay baa arrimuu gacanta ugu jiraa sidaa waxuma luuqaan gaaladu ma aha waxa in badan bay ayay wax soo maluuqayaan markaasaa ilahay ui walaa yaxiiqu lmakru sayu ilaa biahli inahum yakiiduuna kayda wa akiidu kayda famahil ilkaafiriina amhilhum ruwayda wafdu dows qoladii reer dowsba haddaba bilaabay inay nabiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam dawsna waa kan kuu sheegi doona qabaailkii carbeed abi hureyra uu ka dhashay buu ahaa marka arrinkiisii waxa uu bilaabmay in ilaahay xoojin kolkiiba u bilaabo mawaaqifta adag marka had iyo jeer dadku ay ka bareedhaan ilaahay baa faraj u furaya waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja waqadima calaa rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxa usoo galay wa huwa bimaka isagoo maka weli jooga aufayl ibnu camr addawsi ninka magacaa la yidhaahday qabiilada reer daws ka tirta waa min qabiilati daws waa kuwe waa cashiratu abi hurayrata asaxaabiy ashahiir saxaabigii abi hureyre la odhan jiray cashiiradiisa waa tolkii abi hureyre qoladiisa ayaa soo biiray asxaabigii shahiir waa asxaabigii caanka ahaa cabdiraxmaan bin mustafa dawr abu hurayra kunyatu abu hurayra ayaa soo biiray caaqilkoodii ama suldaankoodii baa nabiga u yimi wa kaana ufayl ninka magacaa la idhahdaa wuxuu ahaa shariifan fii qawmi shaaciran nabiila shariifan fii qawmi qoladiisu sharaf ku lahaayo ilan qabaa'ilku waxa ay isku tixgeliyaan waxaa yaryarka ahe mansab iyo maal iyo magac iyo waxaasuu haystay kolkaasay dabeedna nin gabayaalan u ahaa labadaasuu isku daray nin codkarana wa ahaa nin muuqdo dhexdoodana wuu ka ahaa falamaa qara'a calayhi alqur'aan kolkuu rasuulku ninkan qur-aanka ku dul akhriyay hadal kale uma bilaabi jirin rasuulku qofku marka uu yimaado ee uu isu sheego waxyiga ku munaasibkaa buu ku akhriyaya waxyigaasaa jaadibiyad leh markaasuu soo jiidayaa wain axadu min almushrikiina istajaarak faajirhu xataa yasmaca kalaam allah ilahay hadalkiisa jeer u noqdo falama qara'a calayhi qur'aana aslama kolkiiba uu islaamay sidii kii kristankaa u islaamay sidii uu jinkii u islaamay sidii gaalkii aynu soo marayna umayat bnu khalaf la odhanayay markuu xamili waayey buu dhagaha furaystay dabeetana ulahaa iga da faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi idhab ilaa qawmik war qoladaadii ku noqo bufaylow qoladii reer dows ku noqo fadcuhum ila lislaam islaamka ugu yeedh mar haddaad adugu islaamtay arinku ma aha inaad xilkii gudatay oo keliya macnaa inaad islaamtaa ma aha in aad adigu wixii ku saaraa gudatay waad gudatay wixii adiga kuu gaar ahaa laakiin waxaa la doonayaa marka ammaanadii inaad gudbiso oo kaalintii rasuulka uu waday nabiga caleyhi salaatu wasalaam aada isu diyaarisa ammaanadii inaad umadaha kale uxambaartay ninbaa soo islaamaya oo nebigu inta uu sheegay arkaantii asaasiyaadka ayuu markiiba leeyahay fariinta qaad oo adiguna gurmo gurmadka ka qayb gal ilaan dabbaa ka baxaya meeshii reerkiine laabud an taquuma dacwata qawmi dacwatu yaa qawmi halkaa kasii wad buu leeyahy idhab ilaa qawmika fadcuhum ila alislaam islaamka ugu yeedh wadacaa lahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu u duceeyey nimanka fa qaala allaahuma hdi dawsan sidaasuu yihi oo marka hore waa looga soo cawday nimanka niman yaro diga kulul bay ahaayeen ama gacan kulul ayay ahaayeen kolkii dabeedna dufayl iyo qoladiisii ay yimaadeen ayaa fa qaaluu yaa rasuula allahi ina dawsan qad kafarat waabat fadcu llaha calayha dad baa yidhi nimankaas waa niman adag way dhib badan yihiin soo islaami waaye habaar faqiila halaka taws dadkii meesha fadhiya yidhi wallahi kol haddii nabigii lagu jeheeyey wuxuuna u hadhay inuu idhaahdo allahuma shdud wadaka calaa daws inuu idhaahdo walam yaqul rasuul lahi sala allahu alay lakin nebigu mu odhan ee wuxuu ihi maqaaladanuu ihi allaahuma hdi dawsan wa'ti bihim ilaahay reer daws hanuuniyo weliba soo hagaajiyo keen ilaah reerdeus hanuuniyo nagu soo biiri halkaa waxaad ka arag hadafka rususha iyo ducaaddu inaanu ahayn inay xiiseeyaan ama jeclaadaan dadku inuu halaagsamo laakiin dadku inuu badbaaday jecel dadku inuu badbaado oo ay nabad galaan leanna dhakhtarka wax daweynayaa qofkan uu daweynayo si uu uga nasto dhibkiisa inuu dhinto ma jeclaado anaaga ku dhacday guuna wereeriye allaha dilo ma idhaahdo laakiin wuxuu jecel yahay in qofkana nabadgalo isaguna uu sharaf helo iyo ammaan dabeedna uu ilaahay bogsiyu jeclaabaa dhakhtarka dee miyirka qabee si caadiya ah u waay fatawajaha ilayhim aufayl ninkiibaa jihaystay xaggii reerkoodiibuu kacay wadacaahum wuu u yeedhay fa aamana bidacwatihi baryadiisii waxaa soo ajiibay kaiiru minhum dad badan ah, faamana bidacwati waxa rumeeyey yeedhmadiisii oo aqbalay kaiiru minhum wasata'tii waxay inoo iman doonta wafaadatuhu cala arasuul maratan haaniyatan biqowmihi fi lmadiina wasata'ti waxaa mar dambe inagu soo noqon doonto qiso dambe aynu ku arki buu kuhi sheekhu wafaadatahu wafaadadu waa kownahu wafdan waa wafdi weeye markii dambeu wafdiga nebiga ugu yimi cala rasuul marata haaniya mar labaad buu nabiga wafaada ugu yimi wafdi ayuu ugu yimi isagoo qoladiisii wata maca qawmihi ayuu madiine ugu yimi rasuulka sal allahu alayh wasalam ducadii nabigaa loo aqbalayoo ilaahay wuu hanuuniyey qoladii waanay soo islaameen intaasoo mushkiladood kolkay dhacday ee nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii dhintay ee islaantiisii ay dhimatay ee cid iyo ciirsiba xaggii aadamaha uu kalaayahaye tolkii qaybtii bariga iyo qaybtii galbeedka ay isu celiyeen ayaa dabeedna ilaahay doonay inuu ka dhaqdhaqo rasuulka dhibaatada haysata markaasaa ilaahay acطaa lahu casuuma ilaa caalami alculow waxa uu u fidiyey casuumad waxaa lagaga bogsiinayo ilaa caalamka kore marka had iyo jeer arrimuhu kolka ay adkaadaan waxaa lagu yaqaanaa dowladuhu si ay bal wax isugu shaandheeyaan wax isugu hagaajiyaan oo dib u eegid arrimaha loogu sameeyo inay safaaradaha u yeedhaan safiirkiibu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uga wakiilka ahaa dhulka ummadda gaadhsiinayey ilaahay baa u yeedho casuumay marka waayo si arrinka dib loogu giijiyo waxyaabo badanna loo hibeeyo alisraa walmicraaj markaasay timi qadar yar baynu ka qaada wa qabla alhijra intii aanu nebigu soo qixin aanu xagga madiina u qixin akramahu allahu bilisraai walmicraaj alisraa walmicraaj baa ilaahay ku maamuusa caqiidadana dariska caqiidada waynu ku qaadanay sida sida loo rumaynaya alisraa walmicraaj kana waa siin ahaan baad u qaadanaysa ama alisraa fa huwa tawajuhuhu layla ilaa bayt lmuqadas bayt lmuqadas ukicidda u kacay israa la idhaah biiliya baytulmuqadas iliya meesha la ydhaha haddaad shuraaxda meelaha ku aragto madiinatu iliya waxay ahayd masaajidkan qudus la ydhaahdaa magaalada ku yaalo ee magaaladana iliya baa la ydhaha masjidkuna waa muqadas wa rujuucuhu min leylati isla habeennimadiiba uu soo noqday marka tegiddaa iyo soo noqodkaasaa israaya wa ama almicraaj micraajkuna waxa wl waa min alcuruujiye fa huwa sucuuduhu ilaa ila alcaalami alcaluw alcalwiy alculawiy alcalwi caalamka sare alculwiy caalamka kore tegidda uu tegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam weeye ah. waqad qaala jumhuuru ahli sunna sida ahlu sunnuhu isla waafaqsan yihin waxa weeye intooda badani ina dalik ina daalika kaana bijismihi shariif jirhkiisa wanaagsan baa la qaaday ma jirhkiisunba ahayd ma ruuxdiisa ahayd mise jirhkiiyo ruuxda oo ahayd sida caqiidada fiicanti labadaba ah. wa kaanat caaishatu radia allaahu canha caaisha waxay ahayd tamnacu ru'yata rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama rabbah inuu nebigu ilaahay arkay habeenkaa way diidi jirtay oo caqiidadaynu kusoo marnay wa taquulu waxay odhan jirtay caaisha man qaala ina muxammadan ra'aa rabbah qofka yidhaahda muxamed rabbigii buu arkay faqad acdama alfidyata cala allah ilaahay buu been abuuradka ku weyneeyey been abuurad weyn buu qofkaasi sameeyey waa sida iyadu ku qanacday laakiin da ibnu cabaas waa ka isagu odhanaya ilaahay ayuu arkay habeenka rasuulku sala allahu alayh wasalm ibnu cabaas saasuu ohanaya caaishana sidanaysa laakiin qowlka aad moodaysa daliilkuna saaciidaya kan caaishuha walisraa madkuurun fi lqur'aani alkariim israagu qur-aanku ku sheegaya qaala tacaala fii wali suurati lsra subxaana waxa xumaan ka hufan aladi subxaana waa ismu masder lianna masdera sabaxa tasbiix fasmu masder yakuun subxaan masderkuna waa tasbiix masderkuna waa aladi yatruk bacda xuruufi lmasder alqiyaas yusama ism almasder marka subxaan waxa xumaan ka hufan aladi asraa bicabdihi layla ilaaha addoonkiisa guuro geliya habeennimo halkuu ka guuro geliyey min almasjid alxaraam masjid lxaraamka waa gurigii agtiisa ahaaye umuhani ila almasjid alaqsa ilaa masaajidkii fogaa ee durugsanaa ayuu geeyo qudus aladi baaraknaa xawla hareerihiisa aanu barakaynay aladi huwa alaan biaydi lyahuud ku sugan ayaa ilaahay halkaa hareerihiisa la barakeeyey siyaabo badan ayaa loo barakeeyey linuriyahu min aayaatina si aanu aayadaha iyaga utusino oo waa kii soo arkay aayado badan innahu huwa asamiicu albasiir ilaahay ka kii wax walba maqlaya xoba ogsoon wey israagii waa kaa ah. wa ama almicraaj micraajka faqad warada fi saxiixi sunna saxiixu sunna waxaa sunaha saxiixa waxaa ku arooray ayuu ku arooray micraajka waasaxu axaadiiihi maa rawaahu shaykhaan xadiidka ugu saxiixsan ee ku soo arooray micraajka caalamka kole marka u baxay rasuulku sala allahu calayh wasalam waa xadiidka bukhaari iyo muslimba ay warinayaan waay waa kan wanaqalahu lqaadi ciyaad fii shifaai ashifaa fii xuquuqi lmustafa kitaabka laydhaa lixda mujalada ee weyn oo siirada rasuulka iyo xaqa uu nebigu ummadda ku leeyay ka warramaya iyo ciddii meelkadhac ku samaysay kitaabkaasuu ku sheegay can anas ibni maaliki radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi isagoo ka warramaya micraajkii sida soo socota buui israagi iyo micraajkiibuu ka warramaya marar badanna iyadoo la akhriyayo waad maqashay xadiidka markaa waynu dul mari waxa uu nebigu yihi utiitu bilburaaq buraaq ayaa laii keenay wa huwa daabbatun fawqa alximaari wa duuna albaql baqalkana wuu ka yaryahay dameerkana wuu ka weyn yahay intaasunbaa marka tilmaantiisu tilmaanta kale u leeya waxa weeye yadacu xaafirahu qoobkiisa waxa uu dhigaya marka uu qoobka qaado cinda muntahaa darafi ishiisu halka ay gaadho iyadoo la ogyahay isha xoolaha Ah, ama xayawaanku inay ka bidhaamin dheer tahay ka bani aadamka masaafada ishiisu ay qabatuu qoobka dhigaya afarta adina uu isdaba dhigayo saasuu boodaya intaasi buu markaa ka sheegay xadiidkani baqalka baqalkaa la yidhahdo buraaqa dabeedna buraaqaasi kol hadduu nebi fuulay uu dheeraynayana dadku laba sawir unbay ka qaateen wejigiisii ina wanaagsan bay usoo egeysiiyeen ila nebi baa fulay oo <laughs> dulbaxay wuu dhaqaajiyo aada buu dheereeyaana waa la yidhina laba baal bay usameeyeen <laughs> adiga arkada meelaha marku ku sawiran yahay wejigenaneedna wuu leeyahy laba baalna way usameeyeen oo wuu duulayaa wey sawirkun bay ka fahmeen mooyaane qisada kuma jirto arrimahaas waayo halkaa markii uu nebigu saa u fuulay qaala farakibtuhu waan fuulay xataa ataytu bayt almuqadas markiiba wuxuu gaadhay qudus farabadtuhu bilxalaqa waxa aan ku xidhay meeshii yarayd ee xalaqadu waa meesha goobada ah meel mareega ayaan ku xidhay oo sidaa u goobo ah oo adagoo xadiid iyo bir iyo waxaas ayaan ku xidhay allatii tarbutu biha alambiyaa ambiyadu halkii ay gaadiidka ku xidhan jirtay ila sida ambiyadu soo khatibae ambiyaduna qudus bay wada marayso xarun u ahay halkaasaan aniguna ku xidhay buuri uma dakaltu lmasjida fasallaytu fiihi rakcatayn laba ragcadood baan ku tukaday bayt lmuqadas masra rasuuli sala allahu calayhi wasalam uma kharajtu waan baxay faataanii jibriil malagii baa ii yimi isagoo i waa casuumad imtixaanu la socdo ilaa waxaanaynu cunayna imtixaankaasaa weheliye waa casuuma macaha alimtixaan walibtilaa had jeer waxaan layna siinayo inaynu nicmada ku gaalownin iyo inaynu ku mahadnaqnaadaan la socota wax waloo lagu dhiibayada halkaasay ka socota faataanii fa ataanii jibriil biinaain min khamr wa inaain min laban laba koobbaa buu sidaabaa midna khamri baa ku jira midna caano fakhtartu labana markaasaan doortay kii caanaha faqaala jibriil ikhtarta alfidra fidradii baa dooratay fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah dalika diin lqayim halkaasi dabeedna markiiba waxaa ka muuqatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam in arrinkiisu xaqa dhinaca xaqa u alowsan yahay fidradiina uu ku soconayo sawaabkiina uu waafaqay tafaa'ul wanaagsan buu haystaa uma curija bina ila asamaa xagga samadaa naloo gudbiyey marka halkaa waxaa ka muuqanaya inuu bureeq iska bahalkii bureeqa la odhanayay inuu iska hadhay halkiisi isagu ku xidhan yahay isaga barkin baa loo sameeyey barkinkii ambiyada halkaasuu dhigay isaga dabeetana maxaa dambe uu fuulay dayax gacmeedkii ilaahay baa la booday markaa oo hawada ula baxay gantaal dheeraynayuu fuulay kolkiiba wuxuu gaadhay caalamka kore fastaftaxa jibriil malagiibaa ayaa garaacay samadii daarana laga fura bui faqiila man ant waa kuma qaala jibriil waa malagii waa sida wanaagsan lam yaqul ana bal waafaqa aladab wasama sma magaciisii buu sheegay jibriil buu waa sidaynu kusoo marnay adab listidaan qiila waman macak qaala muxamed maxamed baa ila socda qiila waqad bucita ilayh oo miyaa lasoo diray hal ursila ilayhi lmalak malagii u waaxiyoonayay ma loo diray ma noqday mid loo saxeexayo shaabadii helayo gaadhay waktigii loo dirayay malaga qaala qad bucita ilayhi waa loo diray riwaayinka qaarkood waqad ursila ilayhi ayay sheegayeen dadeerkaasi u yar hal ursila ilayhi lmalak alladii yulqi ilayhi lwaxy malagii waxyiga gaadhsiinaya ma loo diray oo rasuul ma noqday oo ma laga furi karaa sida dee afgarasho wey waa afgarasho malaa'igeed haa buu ihi qad bucita ilayhi waa luqaddaa laisla fahmaya waa loo diray oo uu haystaa kaadhkuu kusoo geli lahaa iyo darajadiiba uu gaadhsiisan yahay waaye oo sidaasay tahay oo cid waliba cidda ay ka ag dhowdahay wa waa usluubka geedkiibarka wey geedkiibarku waa inuu yaqaanaa meeshan uu ilaalinayo cidda laga doonayo cidda aan laga doonayn u kala yaqaanaa dadka qaarkood baanu fasaxba u raadinba ee u dhahdaa wuu hurdaa ama wuu tegay ama iska noqo <laughs> ma joogo adeer intuu saa u eego leanna wuxuu garanaya kan inaan meesha laga doonayn midna wuxuu uba iska sii daynayaaba isagoon fasax u weydin leanna wuxuu ogaa hebelka meesha ku jira siday isugu cindan yihiin ah, ay isugu waafaqsan yihiin guooga markaa way iska hubsanayaan malaaigtu iska hubsanayaan marka fafutixa lana nebigu wuxu uhi waa naloo furay wax caranaynaan aragoo kuwa wax sheeg sheegaana aanay gaadhin oo xidhan oo qufulan oo ciddii la doonayo laga furayo albaab la garaaco lahoo intaa xadiidka saxeexii sheegayba waa rumaynayna halkaa waxa ku jooga faidaa biaadam waa nebi aadam ayaaba diyaarada aabihii u weynaabaa soo daahiray faraxaba bi wadacaa lii bikhayr wii soo dhaweeyey marxaban bilbni saalix wاnabiyi saalix soo dhawow bui aabbo waa ku faraxsan yahay khayr allah ku siiyo uu duceey duco aabbo waa lagama maarmaan inankaaga wanaagsan maxaa ka fiican kaaga wanaagsan haddii aad ka cadhooto shaydaan baa ku wada dadka qaarkood baa marka uwadkooda uhagaaga ka cadhooda oo doonaya inuu michael jackson u egaado oonu sheekh noqonin inuu sheekh noqdona karaahaysan inuu michael noqdona ku farxaya nebi aadan wuxuu ku faraxsan yahay inaan darajadan gaadhay inuu duriyadiisii kasoo soo baxay khayr buu u duceeyey uma curija binaa ila asamaai athaaniya samadii labaad ba haddana nalala fuulay fastaftaxa jibriil faqiila man anta qaala jibriil qiila waman macak qaala muxamed qiila waqad bucita ilayhi qaala qad bucita ilayhi fafutixa lana faidaa ana bibnay alkhaala waa labadii inan ee habra wadaagahaaba halkaana ku diyaara wafdi waxaa la yaqaanaa meesha uu ka socdo waa ka maamuusan yahi halkuu ku socdana wuu ku maamuusan yahi halka uu marayana waa caleemo qoyan baa loo lulaya marka ambiyadana caleemo qoyan bay kusii galbinayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaasaaba xiise gelinaysa labadaa nebiya habra wanaagahi waa yaxyaa wa ciisa bni maryam labadaasi waa hooyooyinkood baa walaalahaa siaad ka akhriyi karayso qisada suuratu aali cimraan iyo sharaxeeda faraxabaa bi way soo dhaweeyeen iyagoo odhanaya marxaban bilakhi saalix waannabiyi asaalix wadacawaa lii bikhayr khayr bay iigu duceeyeen uma curija binaa waxaana lala furay waa caalam oo markaas caalamka cajiibka ah weeyaanoo dee waxa ilaahay baa soo daahiriyey ambiyada ah soo daahiridda meelaheenna wax laga dhisdhisaa arrin maaha iyadu tani waa mid riwaayada taas waxaa la yaqaanaa weliheba baad ku arkaysaa sidaad ay cidlaa u marayso ayaa waxaa ka taagan qudbi yar kolkaasaa ohanaysa war qudbine muxuu ahaa markaasay ku weli hadal baa kasoo daahiray mala unbay isu yaro egeysiiyeen haddii la qufo ama la dumiyana wax ka daahiray iyo wax ka muuqdaatoona ma jiro ee nin unbaa marada yaro dhigtay malaha si wax xugu urursado marka daahiridii asalka ahayd waa tan ambiyadiibu kolba midibo meel kasoo daahiraya